salawaati salaadiyaale fadlagoodii embaabey qaala allahu tacaala ilahay may kagola ina salaata salaada tanhaa hiya salaada reebata can ilfaxshaai umaatir hesheeya reebaas walmunkari wa can lmunkari munkar heshee reebaso ina salaata salaada tanhaa hiya salaada reebase ina salawaatan wal lama bijirana salaadi alka tanhaa reebas mis salaada may reebas an ilfaxshaai umaatibiye she reebas walmunkari an ilmunkari munkar oo shareeca dhahdi walilkinkirawna reebas a waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abi hurayra may ka golay samictu dheegi rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha iya dheegi yagulu rasuulka haalka golaw iya dheegi araaytum akbiruni in waramaad low ana nahran weba bibaabi axadikum calaa baabi axadikum xatin ilbaab shay korshay aya yaktasil axad axadkina goboysadaayo minhu min anahri wabagaasayse kula yawmin fi kuli yawmin hamsa maraat goboysadaaw hal yabka baaq ahaaday min daranihi min wasakihi wasaki laxadi axadkaas wasak shay shay shay baaq ahaaday qaalo asxaabta meerena laa maya laa yabka mabaaq ahan oo min daranihi yani darani axadi axadkaasay wasak shay shay mabaaq ahaadaw qaala nabiyu naomay kagoolay sala allahu alayhi wasalam fadalika adakaasiye matalu salawaati salaadyaalka sifidi o haadi salawaat alkamsi shantee sifidio saas ahaati yamxu llahu tacaala ilaahay tire biha bihina bisalawaati alkamsi iyo ilaahay alkhadaaya gafyaalaka tire waay mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq wa waan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu gaal abi hurayr may ka goole samictu rasuul allahi yaqulu rasuulka halka goolaw sala allahu alayhi wasalam yadhig araytum akbiruni in waramaaf low ana nahra weba bibaabi axadikum calaa baabi axadikum axadkin ilbaabshay korshay hadii weba eye weba meelo yani id hortiya yani idis of idis hortiya ilbaab yani ilbaabka hortiis webanka yaalo yaktasilu huwa axadkana gobooshadaayo minhu min anahri wabagaasay heshe ka gobooshadaaw kula yawmin fi kuli yawm maalin kastana kamsa maraatin shantoo ka gobooshadaaw hal yabka baab ahaaday min daranihi darani laxad axadkaasay min wasakihi wasaki laxadi axadkaas wasakiisa heshe shay un shay baab ahaaday qaaluu asaabta may kagolen laa yabkama baaka hada min daranihi daranid ahadi hadkaaso takshay halku midayse uma baaka hada gaal anabiyo nawa may kagolay fadalika adakaas oo sida webigaas wasaqan baabiya oo kale matalu salawaati sifatu salawaati salaadyaalki an alkamsi shante sifadii onetuwaay yamcu llahu tacaala ilahi tire bihina bisalawaati yakatire alkhadaaya yafiyaala yakatirtire wa mutafaqun caleyhi hadidkana mutafaqu وعan jaabirin radia الlahu taعala canhu qala jaabir may ka golay gaala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasulki may ka golay masal salawaati salaadyaalka sifadiyo alkamsi shante kamasali nahrin ka sifati nahrin weba oo kal waay naarigaaso jaarin dareeraw gamrin bi badan ala yamuru maraw calaa baabi axadikum axadkin ilbaabshay korshay maraw yaktasil axaduna minhu min annahri goboysadaw kula yawmin fi kuli yawm kamsa maraat goboysadaw oo kal waay masalu salawaati salaadiyaalka sifadiyo sifatu salawaati salaadiyaalka tilmaantiyo salawaat alkamsi shante e sifadiyo kamathali nahrin ka sifati nahrin webe oo kale weri rasuulka sala allahu alayه wasalam oo mayba rasuulkayani dadkuwalan fahman oo kale tusaalisiyay webe oo kale nahrigaas oo jaarin dareerow nahrigaas oo kamrin bi badan kasiir ilmaa biyosha eedan badan yin eedan butaacan yani biyosha shilmaaya yamuru maraayo naari kusuge calaa baabi axadikum axadkin ilbaabshay korshay mara oo kaliya lamidayin heed yaktasil axad axadki goboysadaw minhu min annaari gobogaasashe kula yawmin kamsa maraad goboysadaw oo kaliya shanta salaadood lamidayin waay oo lankaasoy masalan ba daahis ahaan mayba daahiran mayl la aragay gofkun shantooka saasan goboysadaw nadiifa nagday wasa ibra ku nagade kadalika shanta salaadood ma yani wal al macnawi haayay oo dunuube hoos ka asturnaayan ayoona saas ang waay hawamay wuriy xadiidka muslimun muslim iyo wuri alkamru bifati lkayni alafi almucjamati macnahu alkairu ki badan waay kair lma wacan ibni mascuudin radi allahu taala canhu cabdulahi bin mascuud maylik wuriye ana rajula rajul iyo asaaba huwa rajul asiibay min imraatin bilaameheshiya ku asiibay mumlatan dongishiya ku asiibay bilaamehejnabay dongode faataa rajulki seedi anabiya nabagan seedi sala allahu alayhi wasalam faakbara rajulki kabray huwa nabiya nabagan kabri bima facala le walisusuubiya rasulkan sheeg rasul alahu ficilkaasun asuubiyo faanzl allahu tacaala ilahay may dejiyey waagin og asalaata salaada og darafay nahaari maalinta lamadiya darafood og wazulafan saacaad oo min aleyl min kumidana og ina alxasanaati wanaagyaalka yudhibna tabiyaayan asayiaati humaatiyaalka tabiyaayan wa qaala rajulu faqaala rajulu rajulkii may ka goorey yani hada li kan ana insugnaane wel aliya ana lay hada kan minsugnaane qaala nabiy naumay kagolay lijamiici ummati umaday dhamaantood yan sugnaadi kulihim kuli umati umaday kulishi dhamaanti yan sugnaadi mutafaqun caleyh an ibni mascuudin radi allahu taala anhu fadilatu salawaat shanta salaadood fadiladiyo kajarne ana rajulan rajul iyo asaaba huwa rajul asiibi min imraatin bilamihisia gublatan dongusuku asiibi yani timira gadgadaay tamaar ahaay timira gadgadaay kabacdi naagdoonkoytajnabe timirtya ku gorgorsatay markaasa mermerhin timirta tangma e eh, to o reedka jarto kushin reed ka jarta kaasa eedan fayle intaan wareeg bes gabalkiiba hoob gali kabacdi reed dongashileek bilaaway macna riwaayo kalena raa yani masalan ahi yani wal anan kusuubin mila ilaa jimaac maahin saraa riwaayo meel kale adaaja kolkun reeskadiya kolkun may ogaaday haddana ini dembi kadina ogaadi dembi sheegarade tawba sheeni faataahu rajulka seedi anabiyan seedi sala allahu alayhi wasalam faakbara rajulki kabrayhu anabiya nabahan kabari bima facala le wali susubi rasul alaw kekan dembowinga kadhiyay saasa sameeyeen wali al wali hate oo an iwaajiba oo oofiw wali hate oo iwaajiba oo islaamka baxate ilahay iwaajib wel oo oofi yani tacziirhaato masaxatahaata helo oofiyey saasa welayhin walama sameeyey faanzala allahu tacaala ilahay rasul sheme faanzala allahu tacaala ilahay mahadijiyey waaqim isalaata salaada og yani darafay nahaari maalinta lamadiya darafood hiraabti iyo galabti waayo wazlafan saacaad oo min alaylina og darafay nahaari meedaa galeeyo salaad subax duhur casar sidi salaadooda milo kakooyaan wazlafan saacaad oo min alayli hamiinkana og yoon may kakooyaan maqrib iyo yani waa kay ciisho shanti salaadood sakayin ina alxasanaati wanaagyaalka yudhibna wanaagyaalka may tabiyaayan asayiaati humaatiyaalka ya tabiyaaya humaataadka oo yar yar waay dunuubti yar yar ya tabyaan ama tanwiin tawbin ba anta taas faqaala rajul rajulka meray aayadanga korsheelka akriya aayadanga lakidijel bes dembiga salaada matukune ha usi salaada yani duhur adhawaayo waktigaas oy yani wa kay masalan rasuulka walba man sheegnay shamulay ku erig marki doorki latukadiya re salaada tan in latukutay ha bes markaasoy aayadin lahadijiyo salaado haysaan tirtiraayan dunuubta saleri bes wafki faqaala rajul rajulka meliya ahada xugunka haada lxukmu xugunkan kan e liya analaymi in sugnaaneeri arantan anlay khaasmi ah mise bal lilcaami an sugnaati faala nabiyna may ka gooley yani lijamiici ummati hada lxukmu xukunkan kan lijamiici ummati umaday dhamaanteedi an sugnaadi kulin kuli ummati umaday kuli shay an sugnaadi waay mutafaqun caleyh alla subxaana watacaala raxmadiis iyoonayo ahi waasacnimadi iye shanta salaadood nuugtiyalarahayslakdhaafeelilay mutafa fadiilatu salawaat alhamsa shanta salaadood fadiiladiyo ya daliilinayaa an abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagooley asalawaatu salaadyaala salawaat alkamsu shante e waljumcatu jumco ila ljumcati lkudeeraha kafaratun hani asturaayan waay limaagi asturaayan baynahuna bayna salawaati salaadyaalka dhaadiyo haadi ana baynahuna bayna aljumucaati jumciyaalka dhaadiyo wali haadi asturaayan ma lam tugsha antib landaboolne alkabaa'iru hanwin landaboolna waay kalka zanubti walshal daadi waa kay han salaadolka dhaafeliley ama jumadolka dhaafeliley han sakairtu ama han kabaairte hanastawbin bahanyi asalawaatu ana rasuul alahi sala lahu alay salam qaala rasul may goley asalawaatu salaadyaala salawaat alkamsu shante e eh, waljumcatu jumco ila ljumcati jumuke lakudeeraaw kafaaratun hani asturaayan salaadin i salaadas salaada dembeda tukudaas datan wali dembe galiya baabiyaas tankala dana tankala baabiyaas wljumcatuna ila ljumcati yan kafaratun lay jumada wali adoonaya tukuti jumadaasi dhatan wali dembe samayti juma dembe tukadaasod baabiyaas kafaratun saaso limaagiya dhaafasi askuraas baynahuna kafaratun ti askuraasu salawaadka ti jumcadaasoy limaagi baynahuna bayna salawaati salaadyaalka dhaadiyo haadi askuraasa ama jumadin jumada dhaadi wali haadi askuraas laakin may geede rasuulka ira liray ma lam tuksha anti lan samayne alkabaair lankorsun e maa lam turtakab lkabaair waa kabaair inti lankarunsuno inti dambi lan suubin kabaairta dembiyaalka sakaairta e wal ogaaday yani kabaairta maylanajeede wal al waliba oo xad mugadar e leh oo shareecada baxatan sameeytay lanki suubiob lanki landil wasdile oo kal lanki zinaysa boqol jeeladala dhufade ooba zanulmuxsan ina yani wa kay masalan waa kay shiida laka dire lanki walhada galanta laka gooye lanki khamri dham fartun jeelada la dhawe saas wali e iyo kabaair leere maanaa dembiyaalka uqul waaliden iyo kabaair taasu masala warixad le iyo kabaair leere warixadan lahayne laakin tacdidi warsaasa leyleen sagaaira leere mismeed salaadolka dhaafa tawaamusta maa lam tuksha anti lan daboolne alkabaair kabi kabair dembiyaalki wiinayn kabiiratin kabaairka jami dembiyaalki wiinayn antib lan dabool ey maa lam turtakab ilkabaair wa kabaairta intib lan yani lan korusan rawaa muslim muslim iyo wacdisana wariyey wacan cusmaan bin cafan radi allahu taala canhu qaala cusmaan way ka samictu rasuul lahi adheegi sala lahu alayه wasalam yaqulu rasuulka haalkagolaw yadheeg ma min imriin gof majar imriigaasoo muslimin muslime imriigaasoo taxdiru salaatun salaadan xaadiraasu imriigu suge salaadaasoo maktuubatun lafarduheli majar fa yuxsinu wanaajiya wuduahaa wudua salaati salaadi waysidiya wanaajiya wa khushuucaha khushuuca salaadi wanaajiya wa rukuucaha rukuuca salaadi wanaajiya ilaa kaanat may haadase kafaaratan dembi dhaafan haadas limaagi gablaha gabla salaat salaadiyade orti ahaadi min adunubi dembiyale maa lam tuta kabiratun kadila kabira dilnkoineed wadalika almadkuru madkuurkaas kaasen addahra fi dahri zamanka dhati siyahaadi kulah kula dahri zamanka dhamaanti siyahaadi rawa muslimin wadisina wuriyey wacan cusman bin cafan radi allahu tacaala canhu qaala cusmaan may ka goolay samictu rasuul allahi adheegi sala allahu alayhi wasalam yaqul rasuulka halka goola yadheegi ma min imriin gof majar imriigaas oo muslimin muslim eh shareecada badana migilayla khidaabase ilaa antani shagaaig rijaallay wa migilkalayoon lakudhambalay meeliladaglaya wali migilkalagliyoonkajarangla ma min imriin of ma jar imrigaas oo muslimin taxduru xaadiraas imriga salaatun xaadiraas salaadaas oo maktubatun mafruudatun lafarlueli an xaadiraas majar oo fa yuxsinu huwa imrigu siga ay wanaajiayo reed wuduaha wudua salaadi salaada waysida wanaajiayo wa khushuucaha khushuuca salaad salaada khushuucsha wanaajiya wa rukuucaha rukuuca salaati wanaajiya majar waa ilaa hadii jaro kanat isalaatu salaadas maktubad e haadase kafaaratan dimbi dhaafan haadas limaagya dimbi dhaafan haadas istagarah wamaan sugnaaday gablaha gabla salaad salaadoodki sugnaadiyo min adunuubi dembiyale laakin geed may liday maa lam tuta hadib lang lakoyne kabiiratun dembi wiin lang lakoyn wadalika almadkuuru madkuurkaas kaasana may haaday adahra fi dari zamanka datisa haaday kula kula dahri zaman kuli shahaad fi kuli zamanin mana fi kuli yoomin salaad ku tukudahaysalay salaadba tukutu dunuubta laka dhaafe ure dalaail salawaat iyo meelnkubah gaar ahaan haddana salaawaadki oo salaadiyaalki fadli layin lalaga kulisho haddana goon ahaan salaatu subax iyo salaatu asr goonahan bisheef rawaa muslimun adis uriyey baabu fadli salaati subxi salaad subax fadligeedi anbaabey walcasri baabu fadli salaati lcasri salaat lcasr fadligeedi anbaabey can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka may ka golay man sallaa man gofal gofki sallaa huwa manka tukudo albardayni lamadi gagoboobayen tukudo dakala hua mankaasay gale aljanata gale albardaan macnaahu asubxu walcasr wa waktiyaalsho wakti gobooban e man salaa lanki tukado albardayni lamadi ka godoobanaaye lamadi ka godoobanaayen lanki tukado jamaaca ka tukadaas dakala hua mankaasay gale aljanata gale mutafaqun caleyh albardani macnaahu macnaahu maybwa asubxu walcasr wa subax maybwa min gadoob oo kale lasoo biye casarna aman iriidiyo gaabatay kuleelkii damay gogoob waktigaas ayaan lasoo biyay lamada bakolkun lankitukado rasulka mer sala allahu alayه wasalam jini gale waan abi zuhayrin kalkun waxyaala jina lagdeeraw iya kumidayn salawaatka gaar ahaan salaasubaxyo casarkiya gonaha dilambiye yani may weelay waktigaasoy wakt lgafla waay wakti cibaado dadki gaflanka jiraano may bua subax way bua ta oo lahunduraw hundurmeedi dadki kamaashaysanyiino kalama yani of ini yahay dad yarna ini salaati subax jamaacada ulkutukadaan lasku arag may weelay taas may ba cadaan ah masaajide baan adaan mano masaajide duhur iyo yani magribki imail kutukada man helaw laakin yani wa ka maha filib salaa subax filib yaring manaa saas oo kale salaa subax mal aragaw dabyara tukade masalan halka safi lamadoo safi wal saase haye isha yani ahay casarkina kadalika usun dadka may bua hada walaas hoogahay hoog buamgo waa wal yani wa ka masalan waab hoog balaka galahaye waktigii hor casar daska yar hadi jiran mana masaajideen salimaskalilah mahada jirn kolka yani dadka wt shagadi hor socoto saas oo kale misoob dabaadil roogan beer falati iyo aduunya holbana kadhax jira hanun jamaaca ma hela masalan masaajida baadid oo kale kolka reed lamadaasay may buaha wakti al waktigi oo dadkan eed yani waa kay mashgulsan yihin cibaadadan yen oo wt cibaadadi fadilidi eeda zaaidnagaas kolkan salaat subax iyo salaatulcasr lanki tukud mer rasuulka jini gale jamaacanka tukudwaas waan abi zuhairin abi zuhair mayl kuriye cumarat ibni ruay ruaybata ruwaybata radi alahu taala canhu qaala abi zuhair may ka golay samictu rasuul alahi adegi sala lahu alayه wasalam yaqulu rasuulka alka gola lan yalija naara naar ma magalaw ahad magalaw ahad kaasoo salaa tukaday gabla duluci shamsi iridi dhalishadeed horteeda tukadi a gabla gurubiha gurubi shams iridi dhiyawkeed horteed tukadi jahay magalaw yani waa kay naar ma magalawa ah, yani mayn la jeeday alfajr an la jeed alcasr an la jeeday abi zuhair cumarat bni ruaybata radi alahu taala an qaala may ka golay cumar samictu rasuul lahi dhegi sala lahu ala slam yaqul rasulka halka walad la yalija naara naar ma galaw axadun axad naar ma galaw axadkaas wasalaahu axadka tukaday gabla duluuci shamsi idiida dhalashadeeda horteeda tukaday salaat ulcma ma wa qabla gurubiha gurubi shamsi idiida dhiyawkeeda hortiya tukaday salaat lcasr yani huwa naba maynajeede alfajra salaat lfajr yanijeed walcasr anijeed alawal bilawal wathani bithani walafun waay wanashrun musha yani waa kay muratabun wa harawama yuri xadiskana muslim muslim ya wuri wa وعan jundub bin sufyaan radi allahu taala canhu qala jundub may ka goolay qala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goolay man qof ala gofki sala huwa manka tukado asubxa salaa subx tukud fawa man kaasoy fi dimat illahi fi amaanat illahi ilahay amaanidis megantisa ka jarwa e fandur firi yabna aadam ibnu aadam o firi isku firi fikir mana laa yadlubanaka allahu ilahay ay ka dalbanay min dimatihi min cahdihi ala banin shay heshe bishayin shay ay koo dalmaney rawa muslim muslim ya adiskana weriya jundub bin sufyaan radi allahu taala anu gaal jundub may ka gol qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may golay man sala lanki tukudo asubca salaa subca tukud fahuwa man kaasoy fi dimat illahi fi cahd illahi wa fi amanat illahi ilahay cadisha iyo ilahay megantis iya kajarwa ee kalkun lan salaa subca jamacaka tukudi ilahay megantis akajarwa an hamatoy afligaadan deebsidoy yani waa kay masalan ba galanta ay deernay afka ay deernay ilaali lankaasoy laa megantis lanka jarwa fandur fiiri ya rasulka sala allahu alay salam ya bna aadam aadam unogiisiyo isku fiirihe laa yadlubanaka allahu ilaahay ay ka dalbaney ilaahay man kufakudaaso ay kuweydiisinay ilahay hakuweydiinay lang megantis jar dhibaatinkeedin jesus ilahay ay hakuweydiinay ay makufakudaaso laa yadlubanaka allahu ilahay ay ka dalbanay min dimatihi dimat illaahi allama aadishay min ahdihi cahdilaahi ala cahdi shay iyona wa amaanati ay koo dalbanay bishayin shay ay koo dalbanay wa rawa muslim muslim iyo wadiskana weriyey waan abi hurayrata radi allahu taala canhu gaala abi hurayra may ka goolay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may ka goolay yatacadabuna may isirbiyaayana fikum dhading may isirbiyaayana ahey malaaikatung malaaigya isirbiyaayaan bilail fi lail aminka datisa isirbiyaaya wamalaaikatung ay sirbiyaayaan binahaari binahaari maalinti ay sirbiyaaya malaaigdaasa isbedeley hanga koye hanga behe وayجtamicuna kulumaayan fi salaati الصubxi salaa suba fishay kakulumaayan وasalaat اlcasri وafi salaat اlcasri salaat اlcasr fishay kakulumaayan uma yacruj ladina kuiya kore batu baryen fikum badin barye fayasal الlahu tacaala ilahay in suaale hum ladin kasa suaale walhaal huwa ilahin aclamu ka cilmi lay bihim aclamu ku cilmi badanyi ilaahay bihim yani wa kay bicibaadihi ahi ilahay odoomin shay ka cilmi lay kayfaseba taraktumakutabkan cibaadihi odoomanka fayaquluna malaaigdingaraan taragnaha kusamni hum adoomankia kusamni walhaalhum adoomankana yusaluna tukudaayan waatayna ansenihum adoomanki anseni walhaalhum yoona yusaluna tukudaayan wa fadiiladi salaatulcasar iyo salaat subax ye antaasoyna dhiyahat malaaigdaasoy kooyasaliley waan abi hurayrata radialahu taala canhu qaala abi hurayra may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsa may ka golay yatacaagabuna ma isirbiyaayana fikum dhadin ma isirbiyaayana malaaikatun a isirbiyayan bilayli bilayli aminka dakisaysarbiyaaya tacaaqubka manaa mayba taati daaifatu min almalaaika dhiibto malaa'ikumid aminka dhatiskooyas caqiba daaifatin ukraa daaifado kale iribtiye kaanat kad jaat fi naari timaalanta koyti oo asarki koyti inti salaasubax roogas salaa salaasubax hoob la deeri bahaase hadina tookooyas hadina salaasubax inti asarka yeena roogas saasay nasirbiyaaya haye wajumica alficlu ficilka yala jamci maca duhur faacil faacilka soo binaankayaal lalagab jaryan calaa lugati akalun barai lugatu akalun barai yalaka dareersaday yani yani sumay wa oo yani yata naxwlanki kasaakasetaas yatacaagabuna may ba isirbiyaayana yatacaagabuna waa ljamaca wa laharibi haddana malaaikatun faacil daahira binaankayaal sun waa kay godinyi kalkun lama faacil ficilka muwaaldadaayo yatacaagabuna malaaikatun taas iyo faacilki ah waaw tungna yani maybu aha calaamat ljamci lay jamaac yani waa kay lay tusiyaas des ma faacil ma e eh? malaaikatun taasa faacile sida akaluni lbaraakit oo kale akalu may aamen niyan albarakitu injirboodiyaaliya i aamen akalu waawna wala hariiri haddana albarakit adina faacil daahira binaanka yaal kolkan saas oo kale tana lamida yani lugat wasaru najwan walare yatacaagabuna yani fikum dhadin ma isarbiyayana malaaikatun malaaig isarbiyaan bilail fi lail haminka dhaafisa isg malaaikatun ay sarbiyaaya binahaari fi nahaari maalinta dhadi iskarbiyaaya aminka iskarbiyaayaan yani waa kay haminkia kooyayan salaa subax waanono asarka kooyayan subug wayajtamicuuna waa koob rasuulka banin cadeeyahay sala allahu alayhi wasalam isirbiyo kelin fasira may isirbiyo maylkijee waa ko jumladu tafsiriy wayajtamicuuna kulumaayan isirbiyo taasu fi salaati subxiya kulumaayan wa salaati wa fi salaati lcasrina kulumaayan salaa subax kulumaayan ahaani sharay casar kooyen salaa subax wa bahaayan ani salaa subax kooyen yon yani wa kay saaso hano yani hanoono markaaso salaa subax bahaayan han yani salaa subax kooyen hanoono markaasa kooyen sl yajtamicuna kulumaayan fi salaati subxi ka kulumaayan wa salaati alcasri intaas kofka bini aadamkila liwaardeye intaas malaaig malaaigtaaso may hooliyo dhon adistaasin waardiyaha uma yacruju may koraayana hadowti markhaati nagadaayan uma yacruju ladina haniya kore faatuu baryen fikum dhadin baryen anig okusila asasinkoen okusin bari anasa koraayan wa fayasal llahu tacaala ilahay suaaley hum malaaigta suaaley walhal huwa alan aclamu yani wa kay ogi bihim bicibaadihi alla odoomin shay soo kawargab odoomin shay xaaladiyo ya ilahay suaale alla subxaana wataala markii suaalo mere kayfa sidee ba taragtuma kutabteen cibaadiy odoomankay sen kutabteen hadda may lacbira kayfa taragtum cibaadiy ahe manaa sehan kutabten si gadaal jarti tabawkilailiseeg setn ah, oh, malera i horornha shalay on koyani oo xaala tukadaayan oo kalen koyan marki kutabaayan oo maa maha ti dembelay lagobday mana wala tan dembe lagobdo may bu aha may leray qaacidadii yani waa kay caqiidadahayti wa alacmaalu muctabaratun bilkhawaatimi ti leray acmaalna may lakufiriyay eh, khaatimada lakufiriye eh. senka seten malera sen kutabten ala bilaawi mana sian kutabten mana markia kutabaaseen say haayen saler eh. mana kalku acmaalna may lafiriye khaatimada oh, wala kingudamboy camalka warindomboyo la fiiriya mana kayfa sidee ba taragtuman kutabten cibaadiy odoomankaseen kutabte fayaquluna malaaigdimeerayana taragnaha kutabni hum odoomanki oh, hakutabni walhaal hum yo yusaluna tukudaayen hakutabni shiray casar yo tukudaayen hakutabni waatayna anseni hadan ay yani saasaan kutabni waatayna anseni hum yo anseni walhaal hum yon yusaluna tukudaayen salaa subax salaa subax yo tukudaayen anseni casarkin yo tukudaayen hakutabni mana hadi kalena yani maylay waahan taragna hakutabni hum yoogi hakutabni salaat lcasr yakutabni walhaalum yon yani ma hakutabni taragna hakutabni hum yoogi hakutabni walhaalum yon yusaluna tukudaayan salaat subax waatayna an seni hum yon seni walhaalum yon yusaluna tukudaayan yani salaat lcasr isbedel waa malaaigdito yani yooba isbedelay saasukasera mutafakun aleyh kalkun falilu salaa subax iyo salaat casr falilidiyo iyo daliilngay mutafakun aleyh acmaalan may lakufiriyay khaatimada lakufiriya gofka horaan hadii hafaylahay amahuma khatimadiis ala fiiriya khatimadiis hadii faylahaas sila fadaay markaasi taas wa ay hadii khatimadiis maasonigr waan jarir bin cabdillahi bajali radi allahu taala canhu qaala mutafaq alayh le qaala may kagole jarir kuna unaani cinda anabiy nabo agdisa rogni sala allahu alayh wasalam fanadara nabiy naboga fiiriya ila lkamari biliya fiiri laylat lbadri fi laylat lbadri tumuya faraylidia kasugnaati faqaala nabiy nabo may gole inakum isin satarawna aragaasa rabakum rabin aragaasan kama tarawna sidang aragaasan hada bilantan isada argaasan rabi argi doontaan laa tulaamuna malsinku ariiriya fi ruyati ruyatilahi hal aragtanyidis malsinku ariiriya fain istadactum hadii awoodaan anlaa tuklabu lasinku royn cala salaatin salaad korshe lasinku qaalib nagan salaadaasoo qabla duluuci shamsi iridi dhalashadii horti ahaat salaad subaxwa wa qabla gurubi shaha gurubi shamsi iridi dhiyawshi horti ahaatay eh, asarwa lamadaas salaad lasinku royn hadii sin awoodaan fafcalu fala ay lasinkuroynay eh. lamadaas jamaca katugudaas rasuulka ay متafق عalيh adisna متafق ay وaفي رiوayaةi fanadr النaبiy ilى القمر yadaymod laylata arبacata caشaرaةa miya far laylad laylat badr fasra riwaya fasra jarir بن cabdالlahi الbajali رadi الlahu taعala an albajali gabilki bajali nisba qaala may kagoolay jarir kun kuna unmay haana cinda النaبiy nabag disaroogni sala الlahu عalيه وasalam fanadr النaبiy nabaga daymooday ilى القمri biliya firi laylat اlbadri fi laylat اlbadri tumiya far layladi kasunaas bilo tumiya faroog ya rasuulka sadan firi faqaala النaبiy nao may kagoolashay sala allahu alayhi wasalam inakum isindado asxaabe satarawna aragi doontaan rabakum rabin aragaasan wa kama sitarawna ang aragaasan mara bilintan esadan aragaasan oo kale rabin aragaasan yani wajishiba hagamaybu aha yani fi lyaqini wacadami shaki yaqiinsan hadi irid bilan amakasha tumiya farogdo binaankiya lamakashakisadi xaqiiq ahaan lang argaytan ahaa ilahayna xaqiiq ahaan alan aragaw mana laa tudaamuna malsan caririya malsan cariri geliya malsan caririya oo lan kastaba dinissla ilahi arge maayna malsinku caririye himbiran anin arge ma eh laa tudaamuna malsinku caririya malsinku cariri geliya malsinku caririya fi ruyati ruyat ilahi taala ilahi agtanyis malsinku caririya e fain istadactum kolkan hadii sin awo dadka aragahan ahluljanno a salaada soy ka dadaala rasul fain istadactum hadii awoodan an laa tuklabu lasinku calaa salaatin salaad korshe lasinkuroyn salaadaasoo gabla duluc shamsi lid daljin horti haatay salaad subax wa gabla gurubiya gurubi shamsi lid biyawgeed horti haati salaat lcasr lamadaas salaadood lasinko gaalinangan hadii sin awoodaan fafaclu fala hay lisin groynay lamadaas hay lamadaas sin kutabnay a oo yani mutafa jamaca kutukada mutafakun caleyh maylay amaanaha fadilatu salaati subxi wa salaati lcasri lay weli kajar wa fi riwaayatin fanadara nabiy nabo daymoodi ila lkamariya daymoodi yani waa kay iriidya daymoodi laylata arbaca casharata tum iyo afar layladeed ya daymoodi bilo fade bilo fanadar nabiy ila lkamari bil yadaymoday laylata arbaca cashara tatmiya far lailadeed yadaymod wacan buraydata radi allahu taala anhu gaala burayd may ka goray gaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulki may goray man taraka lanki akriyo salaat alcasri salaat alcasr lanki akriyo fakad xafida acmalu acmalu man man kaas acmal shay bure wa man ko fal goki taraka kutaw man taraka huwa man kutawo salaat alcasri kutaw fakad xaqiigidaba hanga xafida buri acmalu acmalu man man kaas acmal shay buriya rasul salaat alcasr lanki kutawo acmal shay buri wa kolka falil yani salaat lcasr falil camal shay guri manaha laaca wabadala camal shay halaawi yani imaywa zajran can tarki salaat lcasri salaat lcasr kutawasha isku anaanada ay ma yani wa kay camalka waxyaalada buriya may kala skalad aydadaytay ridi iniy walaa camalka buriya xaqiiq ahaan un buriya mayba ah, ridad lanka hadi muslim ayay toosna oo islaamka kuba ridaaw sika ridaawo ridada kubalantano ciyaalshe sika ridaawo ba ridaawo islaamka kubaha camal oo dhan bureelilaybs war intaa sanawaad sasubiya don tawaabso ibra behe mana ibra behe hadii hatoobushe markaasay koola bilaabe camalkii hore buriyalilay mana kalkan hadi faad abad abida camal hutatan kan hadi camal salaatulcasaran kaso camal shay anaanadow ay lakutarney yalilay walis anaanadahailay mana ma camalka haqiigahaan bure taasay lisheegay rididaasa la sheegay man taraka lanki kutabo salaat alcasri ayadi hadisilanjami man taraka lanki kutabo salaat alcasri salaat lcasr lanki kutabo oo yani jahay salaat lcasr an tukun fakad xafida buri camalhu camal man mankaas camal shay buri ey fakad laaca camal camal shay halaawi wabadala camal shay buri waayo rawa buaariy buaariy wa adeskana weriyey yani anaan ahaan wali taklidi wal iska anaanadahay ayna kutabnay isla baabu fadli lmasyi socdow fadligeedian baabay ila lmasaajidi masaajidi halkantigeelan socdaa ee masaajide lan socdow fadliga laiye baabkan lakuadle masaajide maylan ku socde masaajide yani wala katukude wala qur'aan ala ka akrisade adkaar ilahi la katuuge wal hadise an hato soodo iskumid lay mana masaaidlan soodahay lay kumid atiyan yani waki hoblan dis malka tukdaay datiye maalmadan dareere hobslan dis jarta lay mana baabu fadli lmashi socdo fadligeedi baabay ila lmasaajidi masaajid entikelan socdaa ay waan abi hurairata radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naomay ka golay man of ale kofki kadaka laho ila lmasjidi masaajid entikenkala o raaxa tabo ila lmasjidi lay waay kalabtan ba ladaa tiraabya kalayo raacana galabtiyan bahiwa acad allahu ilahay diyaariye lah lima mankiyan diyaariye fi ljanati jinofisan diyaariye nuzula martagaadiyan diyaariye waay ay kulama inkasto kada uskala u raaxa araawo mutafaqun alayh xadiskana mutafaq ana nabiya sala allahu alayh wasalam qala nabiyuna umarka goolay man kada lanki kalaho ila masjidi masaajidin kala salaado marki waa ka baryahay masaajidin beh haka tukudey haka hadhisi o raaxa araawo yani wa kay masaajidki galabtan baho ahi acad allahu ilahay diyaariya lah lima manki an diyaariya fi ljanati janada fisa nuzula martagadi an diyaariya wa nuzul may lere ma yuhaya lilayfi lanka martade wala lan diyaariye min karamatin inda qudumihim lanka martadooba kingal wali tawarta en iyo martagaadas tiyada hayte nuzul kolka ilahay jina dhatiye martagaad oo martagaad adunyo kalan hayne jina dhatiye yaala kaasa ilahay diyaariye lilay kulama inkastoo kadaa huwa manka kalaho aw raaca huwa manka raawo mutafaqun caleyh وanhu an abi hurayra abi hurayra radi alahu taala anhu ana nabiya sala lahu alayhi wasalam qala nabiyu na may kagoolay man tadahara lanki daahi waysa daadado fi bayti bayti man manka gurishay hakawaysa daadado idisa kawaysaysid uma ma laa socdo ilaa beytin bedinti kensood bedko min buyuut illahi taala ilahay guryaalshay kumide liasin gududo faridatan waajiban gudu faridadaas oo min faraaid illahi ilahay faridayaalshay kumide kaanat khadawaatu khadawaatuma mankaasay tilaabyaalshay haadaya taxud ti hoobiyaasi hadas yani wa kay taas a ixdaahuma dheg ixdaaha ixda alkhadawaat tilaabiyaal kastoodiya taxudu hiya ixdidiyade hoobiyaasi hadiyatan gefiya hoobiyaas walaw raasan kalen tarfacu hiya ukrada korweelase darajatan a korweelas rawa muslimun muslim iyo wacdisin uriyey wacanhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naumay golay mangofal gofki tadahara dahar ka hadlo fi beyti beyti mang manka gurisheeka dahika gurigisa ku tabaay hakuweysaysado uma malahan socdo ilaa beyti bedntikanso bedko min buyut ilahi tacaala ilahay bedyaalsi kumide ilahay buyudis mayle wa waina buyut allahi almasaajid lay wa buyudasi handareero liyafliya sin gududo farilatan farila gudud fariladaasoo min faraail ilahi tacaala ilahay farilyaalsay kumid en gududon handareero kana kadawatu kadawatu maantadahar man kusugeed dilahay tilaabiyaalsi haadayan khudwatin kadawaaja kuduwaat kuduwaatu kuduwaatu man manka tilaabiyaalsi haadayan daa ixda alkuduwaati suduwaadkaasay doodiyo taxudu hoobiyaasi hadiyatan kafiya hoobiyaas waluratan kalen tarfac hiy ukrad korwelas darajatan korwelas wa hawaama yuri adisna muslimun waan ubay bni kacbin radi allahu taala an gaala ubay may ka golo kana rajul rajul may haadi rajulkaasoo min alansaari reer masjid kumid e laa aclamu ana ning ogayni axadan ahadn ogayn abacda fogaash badan min almasjid misaahid minhu min alaadka fogaash badan ogayn wa kanat may aatay laa tukdi nin gifaan rajulka salaat gifaan faqiila lah lirajuli maylingaray law ishtarayta ad shiraysato cimaaran dameer shiraysa lahayd tarkabu anta koraaso hura cimaarka fi dalmaayi mugdiyaalka fiisha koraaso wa fi ramlaayi horonka fiisha koraas lakana axsan waay lo hortees laangalan horti laantiya magon lakana axsan saasa filaada lahayd qaala rajulki may ka gooley maa yasuru ma faragiliyawni an mi faragiliyaw ana manzili ana manzilkayba yani ka inun haado ilaa jambi lmasjidi misaajid inisihaad mi faragiliyaw in may warini an uriidu may doonay an yuktaba mashiaaya socodkayni laabtago liliajli an laantay ling abtug ila masjid masaajidin socda warujuuci nagishida ida rajacta adi nagdo ilaa ahli ling abtugya fadew faqala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsi merkad jamca lah ilahay kulmiya laka adikin kulmi dalika almadkura dalika almahaya dalika kaas oo ad yani niyoti yakin kulmi kulahu kula dalika kin kulmi oranjedia nagadwa hajarka kamila nagaaso masaajidkin socdo shelayla manaha an ubay ibni kacbin radi lahu taala an gaala ubay maykago kana rajulun rajul may haade rajulkaas min alansar reer madina la aclamu ana inan ogaaniya hadi axadan hadan kaorgan ahad kaas oo abacda fogaash badan min almasjid kafogaabasha badan minu min arajul kafogaash badan anag ogaay lang misaajidka lankaas ku dheer ma jarne masjid rasuulna lankaas ku dheer ma jar taasatan wa kanat may haatay wa kanat hiya salaad may haatay laa tukliyu ininkifaan hu axadkaas hu rajulkaasy salaatun salaadin kifaana hadiyaabua laa tafutu salaatan waay salaadnama kufukadaan saasata waan misaajid lankan ka dheer ahay waan markasten salaadada leyl tukudaay faqiila lahu lirajuli rajulki maylngare law istarayta danyo hadi ad istiraysada faday ximaaran dameerko gadada fadi ximaarkaasoo tarkabo anta koraas ximaar fi dalmaay magdug fiise koraas ay bifatin wasukuni allailat lmudlim aleg fi dalmaay haminka mugdig eda koraas wafi ramlaay horonka fiise koraas aramla shidat lcari kuleelka doron waktiasa okal horonka sa eda koraas hakora fadi iya lakana asan saasa kinfa ila hadlaay qaala rajulki meray maa yasur ma farageliya nianmi farageliya ana manzili gurigay bahaado ilaa jambi lmasjid masaaid inisha gurigay haad may farageliya ari mana masaaid inisha gurigay haad may farageliya ay may weli ini an uriidu may dooney an yuktaba ini labtugo li an lahantay mashiyaaya socodkay liing abtug oo masaaid markan jees dareerkana dareero tilaabada dheere liing abtug ay mashiyaaya socodkay ila lmasjid sooda liing abtug warujuuci ini uriidu may dooney hay yuktaba rujuuci naga siday lingabtug ilaa rajactu hadi nagdaw ilaa hali ilkeg nagdaw masaaidka kutaba idenjeed hadana jaringabtugo fade war oranjeedhanaga jaringabtugo fade waan mi dheer kasa kakooyahay faqaala rasuul lahi sala lahu alin sheegi rasulka alin sheegi lankan salil faqaala rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul jimay ka gooley kad xaqiigi dhab ahanga jamaca allahu ilahay kulmiyay laka adikin kulmi dalika almanwiya kili niyoodiya kin kulmi kulahu kula dalika kaas kulish nidaas faylamalakoyneeda oranjeedi hanaga ajarasingabtugo masaaid indho ato jarka kinbado ma gorne minyoneha heraasaleer ilahay kin kulmiya lamadodo taaso kalkun lamb lamki masaajidkan dheer yan ka jar badan way rawa muslim muslim iyo wacdees ya weriyey waan jaabir ibn radi allahu taala anhu gaala jaabir may ka goray kallat ilbigaacu binaanyaalo iyo kaalo nagati hawla lmasjidi masaajidka dinyaalsi faraada farada banu salimata qabiilko banu salim lera ansaare may doonen an yantaqilo iniha guuran gurba lmasjidi masaajid miran dhon guuran fabalaga may deeray dalika kaas oo yani min iraadathm eh dalika eh, kaas iraadathm dalika kaas doonen e eh, may deerey annabiya deeri sala lahu alayه wasalam dasn safadahaangalei faqaala nabiyu may kagoolay sala lahu alayه wasalam lahum libani salima may mayngaray balagani an may deerey anakum isimd turiduna fadaaitan an tantagilo ini guurtan fadaaitan gurba lmasjid misaid melan dao guurtan fadaaitan ay deerti kaalu asaabti mere nacam ha ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiya saaso kadarabna dongni dalika kaas oo yani intiaal dalika intiaala gurokaas kaas e falano faqala nabiyuna umay kagolay sala allahu alayه wasalam bani salimata ya bani salima diyaarakum ilzamu laazima diyaarakum daariyaalkin laazima tuktab hal abtuge aataarukum raadiyaalkin hal abtuge diyaarakum ilzamu diyaarakum daariyaalkin laazima tuktab hal abtuge aataarukum raadiyaalkin hal ising abtuge faqaalu meerena asxaabti ya rasul ma yasuruna mana faragiliya ana unob kuna unahana taxawalna kuha wareegihan mana faragiliya elagnoidem mafalaano elagmila noleyrogan yani saidkano dheerado jaabir ibn cabdillaahi gaala jaabir may kagole kallat ilbigaacu binaanyaalki kaala nagaden albigaac jamcu bukcatin wahiy algidcatu min alardi binaan bukcatin lijamci bigaac laka jamci kallat ilbigaacu binaanyaalkiyo kaala nagden hawla almasjid masaajid gaarisi aaden masaajid dinishay gaarasdiniyaalshay waliyaadi meela binaan nagati faaraada banu salimata reer banu salima may doonana an yantagilu ini guuran adoonen gurba almasjid masjid rasul sala lahu alay salam irandhaw inayan guurano masaajid handhaw adan afalin higa kaguurano untukoyan fabalaga may deeray dalika iraadatuhum soonusyo deerti annabiya deertasin sa doonayan aleri faqala nabiyu sala lahu alayh wasalam lahum li bani salima mayn aleg balaga may deerayni may deeray anakum isin reer banu salim atin turiduna fadahaytan antan tagilo ini guurtan fadahaytan gurbal masjid masaajid mirandhaw han guurtan fadahaytan hay deerti jarta taas kaalo meerena nacama jar ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ahe qaala ad aradnaa doongnay dalika alintiqaala guuraw kaas kaasa fadni faqaala nabiy naomay kagoolay bani salimata ya bani salima reer banu salim oy diyaarakum ilzamu laazima diyaarakum daariyaalkin laazimaw binasbi cala aligraai watacribi e ilzamu diyaarakum ilzamu laazima diyaarakum laazima tugtab hadii sin meelo laazimtan jawaabtiya may jawaabdalabalka jasmiye tugtab hal abtube aatharukum waay aathaartin hal abtube athar lkhatawat mana tilaabayaalkiisin gaadatan alisingabtuge yani melin laazima yani wa kay tuktab aatharukum halabtuga ilzamu laazima diyaarakum gaariyaalkin laazima tuktab halabtuge aatharukum raadiyaalkin taaskisin masaajidka tilaabayaalkan gaadatan lisingabtuge melin laazimale fagaalo markaasa marnma yasurunaa dad may haayna aakhira eedin jeel ajar badan helaasan booler bes inta roogan ma yasuru mafaragiliya na un mana faragiliya ana unoog kuna un haalna kuwa wareegihaan yani wa kay mana faragiliya intanalsrogan ma ini adgur mana faragriya rawa muslim sawaabka falaane rawa muslim muslim iya waadiskana wariyey kalkum baabu fadli lmasyi ila lmasaajida kadhajan warawa baabka meelka waaka fiiri warawa lbukhaariyo bukhaari may wariyey macnaahu macna lhadis hadiska hadi lamacne min riwaayati anas anas ya kuri kias may kuriya jaabir ma anasa kuriya min riwaayati anas anas riwaayas kuriya ahi an abi musa alashcari radi allahu taala anhu qaala abu musa may kol qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka gola ina acdama annaasi ina acdam annaasi dadka kan kuwinan badan ajran min ajrin ajarkan kuwinan badan fi salaati salaadadati abacduhum abacdu naasi dadka kan kufugaash badan waa ilayha ila salaat salaadan kufugaash badan mashan min mashin socodkayshe haddana fa bacduhum kan kufugaash badan lay waay waladigi yantadir huwa ladigi sugaayo asalaada sugaw hataa yusaliya sintukuda salaadiyade ntuku maca alimaam imaam maasha intukuda sugaaw ya acdamu win ajran min ajrin min aladi ku ajar win yusali tukudaayo uma yanaamun dura mutafaqun caleyh وan abi musa radi alahu taala anu al musa may gol qala rasul lahi sala lahu alayhi wasalam ilah rasulki may gol ina acdam الnaasi dadka kan kuwinan badan ajran min ajrin ajarkan kuwinan badan fi salaati salaati dadkian kuwinan badan abcdum abcd naas dadka kan kufogaash badan waay ilayha ila salaati salaatin kufogaash badan mamshan min mamshan socodka heshe mana socodka kan kadhirir badano dadkan kadheerkaasa ajarkan kubadan wa haddana weliba fa bacdum kan kasi dhirir badan adan kan kalan kasi riran badan kibki ku dhar kaasay ajarshay badanyi kaasay ajarshay badanyi a waladigi mubtada mustanafu jumla mustanaf orankahaytu kabra weydiyaas waladigi yantadiru huwa ladigi sugaayo asalaada salaa sugaaw xataa yusaliya ke yusaliya sin tukudo ha salaada maca alimaam imaamna tukudo sugaaw acdamu kaasa wiinan badan ajran min ajrin min aladi ku ajar winyi yusali huwa tukudaaw kama yanaamu huwa ndir reed mutafaq aleyh waan buraydata radi alahu taala anhu lankidisuskutukdaayo jiifda may ka jarbadana kan imaamka suga ka badan wa waana buraydata radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayه wasalam sal nabiy no may ka goole bashiru bishaareya almashaaiin ahaan socodka badan bishaareya fi ulami mugdiyaalo fiisha ku socdaaya ila lmasaajidi masaajiden diken socdaaya bishaareya binuuri nuur bishaareya nuurkaas oo ataa mi dhirmaystiran ywma alqiyaamati fi ywma alqiyama iyama maalinteed rawa abu daud atirmidiy oo xadiskana weriyey an burayjata radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alay slam qala nabiy na may ka goolay bashiru bishaareya almashaaina han socodka badan an bishaareya fi ulami mugdiyaalo fiso ka socdaayaan an bishaareya ila masaajidi masaajideen diken socdaayaan an bishaareya binuuri nuur an bishaareya nuurkaasoo ataami taame nuur dhimaystiran an bishaareya rasul yani yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteed fawama yuriy xadiska abu daud abu daud wuriy wa tirmidiy imaamu tirmidin weriyey وan abi hurayrata radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu ala salam qaala rasulka may ka gore alaa adulkum masuntusiyaayo alaa maagi korshay masuntusiyaayo yamxu lahu taala ilahi bi bima maaga sababshay alkadaaya gafyaalaka tartira wayarfacu lahu ana korwelaw bi bima maaga sababshay adarajaati darajaal korwelaw siin sheegey kaalu ataakamereen balaa ha ninka sheegna kaale nin sheeg ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo qaala rasuulka may ka gore isbaaqulwadooy waysada lakamil waay cala lmakaarihi waktiyaalka lakaadaw korshay lakamil waay وakasrat lkhudaati laabiyaalana badi waay khudwatin khudalaka jamyo khudwaad walka jamyaay ay وakasrat lkhudaati laabiyaalana badi ila masaajidi masaajidedan socdowna badi waay wankidaaru salaadi salaad sugowsha waay bacda salaati salaad bacdisha salaadka la sugaaw ay yani fadalikum isinkaas iyo aribaadu dhufees dhufees galow sin haadi fadalikum isinkaas iyo aribaadu nafka xabisawshe nafta xabisawshe sin haadi naftiini sin xabistaano fi sabilahi ka xabistaan taasa sin haadi rawaama yuriya adeska muslimun wa qawluhu qawl nabiy nabo goolsha isbaaq lwuduyka gooli e isticaabu aclaa'ihi ahay isticaabu aclaa'ihi waqawluhu wala sule lakin waqawluhu isbaaq lwuduy rawa muslim muslim ya adis kuri yani isbaaq lwuduy kamilowshe e isticaabu aclaa'ihi aclaa'i lmutawali weysaysadahay ubnaashay ini kamil waay bilgusli dhigo walili dhigawn dhigas kakamil walmasci masaxna kakamil walili masaana masaa kakamil maca istifaa'i aadaabihi aadaabi wadooy waysad aadaabteeda soo oofsadaw lalagaw wa mukmalaatihi mukmalaati lwudooy waysad wali oo kaamilka dhikaw soo oofsadaw lalagaw wacalaana bimacnaa macaya ka dhikanto yani may ahay cala lmakaarihi maca almakaarihi isbaaq lwudooy waysada kamilowshe cala lmakaarihi maca lmakaarih kadow macasha lalagabon lakamilow maca ka dhikantoa walmakaarihina mayle wa jamcu makrahin makrahin lajamiyey makaarih wahuwa lmashagatu waay wahuwa lmashagatu la kursay wahuwa lmashagatu waay makari malinjeed jamcu makrahin wala kahdaw lijamiyey makari waxyaala la kahdaw wahiya lmashagatu mashago a yani waktiyaalka mashagada jarto gaboobka badan jar ini waysada lakamilo وan abi saciidin kula isg darsiye malayan kitaabka wa masinikoma وan abi saciidin alkudri radi allahu taala canhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naw may ka golay ida ra'aytum hadii aragdaan arajula rajul aragdaan rajulkaas oo yactaad huwa rajulka kacaado weeldaday almasaajida masaajidka dhaganka weeldaday kacaado weeldadi aragdaan fashhadu lahu lirajuli rajulkaas umarkhaati noda biliimaani iman umarkhaati noda may weli qaal allahu tacaala ilahay may ka goolay cabdi aday wajala winad inama inkalmahane yacmuru may yacmiray masaajid allahi ilahay masaajidis may camilaayana man duula camilaayaan aamana rumaayay bilahi ala rumaay walyawm laakir ilahay danku markhaati nagdi lan kalama camilaayar ilahay inama adatu casrin alare inama ila wainama adaat casrin ina ila ila iyo inama wal kale amirawn wal kale meelama jiraan inama inkalmahane yacmuru may lay masaajid allahi may lay man yacmirawa aamana rumaayo bilahi ala rumaay walyawm laakhirina rumaay lang ilahay shay waaxidnimadiis garsono yani maalan aakirini jarto xisaab jarto sawaab jaro cigaab jaro na og iyaama binaan lasbiya ilahay hortiisa surama og lankaasay camire lari manaa camirowka kolka musubadinya camiroshedhisowshe kumide kutukushidiya kumide saas wa yani ida raytum hadi aragdan arajul rajul aragdan rajulkaasoo yactaadu kacaado weedhaday dhaganka weedhaday almasaajid alay kacaado weedhaday aragdan yani daa'iman ba masaajidelan kuwaayaan aragdan lahu lirajuli rajulkaaso ing markhaati kaabil imaan ing markhaati nagda may weli qaala allahu caza wajal ilahay dang markhaati nagda isinga markhaati nagda aayad alaayata tamim ilaayata aayada dhamaystir fawaama yureey xadiiska atirmidiy imam tirmidi awri وaqala tirmid may ka gore xadiun ada xadiun wa xadiiskaaso xasan darjadiisa san baabu fadli intaad intidaari salaad salaada sugowkeeda fadligeedian baabay salaada sugaw qala an abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam qaal rasuulka may ka goray laa yazaalu axadukum axadkin mazula fi salaatin fi sawaabi salaatin salaad sawaabki sooka dhahjar mazula maadaamat salaatu salaatin tibi daa'imata tacbisu hiya salaad abisaaso aadkaas abisaaso daa'imata laa yamnac mare laa yamnac reebane ahe hu ahadki ban reeban ayan galiba huwa ahadki ni godoomo ilaa ahli ahli ahad ahadki helsen godooman kureeban ila salaatu salaadle kureebaas mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wa can abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagolay laa yazaalu axadukum ahadkin mazula fi salaatin fi hawaabi salaatin salaad hawaabki soo kudhahtawani mazulawa maadaama ti salaatu salaatantiba daaimata tacbisuya salaada absaas daainatahu aadki absaas inti lugala usmeelka daahiyahay salaadayba iyin salaad ajar sheeka helew bal salaad kajar oo kale ajar shen dareerewa laa yamnacun reebane hu ahadkaaso in reebaan ay yangaliba hu ahadki ni godoomi lahalihalilahad ahadka helsen godoomo un reeban ila salaatu lay reebaas wala helsen godoomo fadib wal kale ku reeba un jar ilaa salaadis maahin salaadna lay reebahays kaaso yani waa kay sawaaba ka dhax jar waay salaada hoo bada sugaas kaanaka fi salaati salaadadoo ka dhax jar saa daraadi khushuuci tadabur iyo yalabkan bahayi masaajidkantika jar aadaab yalan bahayi mana a masaajid hadiskarorooriyo iska haraanti iyo ma ogol mana intiba salaadada sugahay salaad sawaab sheeka jar lan salaad ka jaron maylan bahayi ini yani waa kay cibaadi ka dhaas jare isku wargabo is ilaali mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay wacanhu an abi hurayrata waanhu an abi hurayrata radi allahu taala canhu ahy ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qala rasuulka may ka goolay almalaaikatu malaaigda yani tusali hiya malaaigda saliyaasa ala axadikum atin korsheeye kasaliyaas maadaama alaxadu aadkantib daaimey fi musa fi musala musalam alaxad axadka makaana tukashadiiska daaimey aladi musalagaaso sala alaxadu axadka tukadi fihi fi lmusala ka tukadi maa lam yaxdis antiban hadad taqul malaaika malaaigda may kagolas allahuma ikfir lah allahuma arxamhu kawa lbukhaariy wacanhu can abi hurayrata miya radi allahu tacaala canhu qaala may kagole abi hurayr almalaaikatu malaaigda tusalii tastakfiru dhaafat indalabaas calaa axadikum axadkin korshay dhaafaten dalabaas maadaama la axado aadkantib daaime fi musala musala aad aad makaanta kushidisa daaime meelika tukad intibsa fidhigo aladi musalagaa soo sala aadka tukaday fi fi musala musalag fisha ka tukadi ma lam yuxdis huwa axadkaaso intibn xadasan waay tibs hadasan koyne oo wal malaaigda dhiba una koyne malaaigda dhaafaten dalabaas laakin oob usu xadasla kooyo us dhibaato malaaigdiba dhiba maha usuna makfirad yalkahoojiye usu dhibadanjeeshi usuna yani ma dimbi dhaafka i walaagiyo naxariisilabamhelaw taqul lmalaaikatu malaaigtu may kugoolase tusalitialafasira sala yani alaa axadi kuma dhaafatin dalaba salim seeraasu taqul malaaikatu malaaigtu mehelaase allahuma ya allah ala ikfir dhaaf law lilaxadi axadin ilah dimbi shay dhaaf allahuma arxam ilahu naxariisu axadin naxariis seeraasu awaama yuriy xadiiska albukaariyo wa an anasin radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam akara nabiy nabawi akiri laylatan fi laylatin hamiinko salaat alcishaai akir ilaa shadri lail ilaa nisfi lail lailka nisfiin akiri uma aqbala nabiy alayna qaabil biwaji waji nabiy bacdama sala nabiy na marki tukadi bacdishe faqala lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ka gooley sala naasu dadki tukadeen waragadu waan hundurin naaska oo masaajidka roogni meel kala jaraan mayray rasuulka tukadeen waan isku hundurin laakin isinga inta na sugaasen inta lay roogdenga walam tazaalu isin nuzuul fi salaatin fi sawaabi salaatin saa sawaabsha ising dha suguntin mazulna waay mundu hatala kubilaaw intadartu mu sugaasen ha salaada sugaasen وan anasin radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam akara rasuulka akiri laylatan fi laylatin haminkoya akiray salaat alcishaai salaat lcishiya gadaal andiki wa wilib ilaa shadri lail ilaa nisfi lail leilka nisfiya gadaal andiki saasna saasen sugaayen uma aqbala nabiy nabo hagaabili alayna korkaani hagaabili marki tukni bacdishe biwaji waji nabiy naba wejigani la doosiyani gaabile bacdama sala nabiy naba marki tukadi sala lahu alayhi wasalam bacdisha faqaala mustafa sala lahu alayhi wasalam laa rasulsha may ka goray sala naasu dadki tukade oo yani mahay masaajidkan dadkin roogno sala naasu dadki tukade yani ayr lxaadirin han xaadirinta masaajidka me ersho hani e kale tukadeen eri waragadu waan iskun diren ani masaajid meelo kale xafido kale roogeen tukadeen waan hun diren eri walam tazaalu isin mazulna fi salaatin fi tawaabi salaatin salaat tawaabjaysin oo kusugunti mazulna mundu waktilaa kubilaaw intadartumu isin sugaasin ha asalaatawa intiba salaada sugaasin ajarasin darere salaat tawaabshaka jartan kolku intiba ad salaad sugaasa kaanaka fi salaati lay su rasuulka nin cadeeyay sala allahu alay salam adoo salaadka jarta oo kala lamidasa kolku tadabur iyo khushuuc iyo nayo adkaari intaasana baahay rawa lbukaariy bukaariy waa diska nooriyey baabu fadli salaati ljamaacati jamaacadii salaadeed fadligeedi ambaabey fadilat ljamaca jamaacada fadiladi wacan ibni cumar radi allahu taala canhum ana rasuul lahi sala lahu alay slam qaala rasulka may gol salaat ljamacati jamacada salaadihi afdalu tay fadl badan wa min salaati lfadli min salaati lmunfaridi munfarid salaadisa kufadl badanta bisabcin waishriina labaati todoba darajatan min daraja salaat ljamacati jamacada salaadilkatukudaa iyo afdal fadl badan min salaati lfadli min salaati lmunfaridi munfaridki salaadis kufadl badan wa بsabcin وacishriina labati todob iya kufal badanta darajata min darajati darje mutafaq alayh xadiskana mutafaq an abi hurairata radi alahu taala anhu al qala abu hurayr may golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka golay salaat rajuli salaat rajuli rajul salaadiis fi jamaacatin salaadaso fi jamaacatin jamaaca fi jihaati tudaafu hiya ay tuzaadu hiya salaadeede la ziyaadiye cala salaati salaati rajuli rajulka salaadiis korshe laku ziyaadiye afraadaso fi bayti bayti rajuli rajulka gurishayaat wafi suugi suugi rajuli rajulka sugshaydhati saati hamsan a cishriin labaati shan yalku ziyaadiye lecfan min lecfin laablaab labaati shan laab yalku ziyaadiye wadalika almadkuuru madkuurkaas kaasina haabitun waxaasilun arin arintaasna arin jarto dhab e way rasuulka may wa lianahu lianahu shaniye ida tawalaa huwa axadka hadii weysays rajulki hadii weysaysado faaxsana huwa rajulki wanaajiyo alwudua waysad wanaajiyo uma kharaja huwa rajulki baho ila masjid masaajid anbaha laa yukriju mabiya urajulka mabiya ila salaatu salaada laa yukriju mbiyana nafi waay laa yukriju mbiyanehu yani wa kayha rajulki sugaay mbiyan ila salaatu salaad bida maahin lam yakdu huwa rajulki matilaaba kaadaw khatwatan hal tilaaba matilaaba kaadaw ilaa ruficad walkorweele lahu lirajuli rajulki lan korweele biha bisababiha sababi lkhatwati tilaabadaas sadaadi sababkeed darajatun darjilan korweele wa oo ilahiy an dhawaaday gurba ilalahi wa ilahiy an dhawaaday darjilan korweele waxudad walhoobiye canho an rajul rajulka hesheelkaoobiye biha bisababil khadwati tilaabadiis gaadi sababkeed kadiyatun dembi lkaoobiye gas yalkaoobiye dembe yalkaoobiye wa kolka intiisu dareer readala tilaabo to gaadoy to dhigoyto taasa tono dembi lkaoobiye tono darjin kore fa ida salaahu axadki hadii lam tazal ilmalaaikatu dan masaajidkakoyta tukutay dan jamaaika tukutay lam tazal ilmalaaikatu malaaigti nuzulaat tusalli dhaafatin dalbaas calayhi cala rajuli rajulki korshay dhaafati tadcuwa tadcu n duaas aleyh ala rajulin duaas mazuulaas ma dama fi musala ma dama arajul rajulka inti ba daaimeya fi musala musala rajul rajulkaasay makaanta kushidiska daaimey ma lam yuxdithuwa rajulka inti ban xadasana taqul malaaikatu malaaigta may kagolas allahuma ya allahu aleyo sali naxriis alayhi ala rajuli rajulkan kan ilahu naxriis yani allahuma sali ilahu dambi shay dhaaf waayo allahuma sali ilahu naxriis aleyh ala rajul rajulkan naxriis allahuma arxam ilahu naxriis rajulka naxriis sali yani mafirwa sali yani allahuma ya allah ala sali indhaaf aleyh ala rajul rajulka ilahay kamija dhaaf allahuma arxam ilahuna alisu rajul walaa tazaalu mazula fi saahi fi salaatin salaat walaa yazaalu huwa rajulki mazula fi salaatin fi sawaabi salaatin salaa sawaabsisokadhaasuguy man tadara huwa rajulka intig sugaayo salaata salaat suga mutafaqun caleyh wa hada lafdan kan lafd buaari wa wa canhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu qal abi hurayra may ka goreeta nabiya sala allahu alayh wasalam nabag nabagiyamainkoy rajulngankoy rajulka amahindole faqaala rajul rajulkamier ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi w layta li an min sugnaane gaa'idun lang oo igarwadaw in sugnaan yagutu hingaamiyaw nian ila masjid masaajida hingaamiyaw mi in sugnaan waay fasalahu rajulki suali rasuul lahi sala allahu alay slam warsaday an yurakisa rasulka in infasaco law lirajul fayusaliya rajulka dee tukudo fi beyti farakasa nabiy law lirajul falama wala rajul daca nabiy rajulki faqala nabiy law lirajul hal tasmacu nida bisala qala rajulki mera nacam qala nabiy faajib rawa muslimun ya adidkana weriyey wacanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu ata nabiya sala allahu alayh wasalam rajulkan koy rajulka acma indoolen koy cabdillahi ibn maktuma langmale rajulka indoolen koy faqala rajul rajulki mera ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo laysa lian min sunane raaidun ko igarwadaw min sugnaan ko galanti goobda igarwadaw min sugnaan raaidkaas oo yagudu hingaamiyan ila lmasjid masaaida hingaamiya magaw masaaida ishena malayn dolihaw fasa'ala huwa rajulki su'aalay rasuulalahi warsadi sala allahu alay wasalam an yurakisa huwa rasul ini ruskeya lahu lirajulin ruskeya fasa fa yusaliya huwa rajulka tukudore fi bayti bayt rajul rajulka ruseyka tukudre hindoliya taa idasku tukoy safadaa imaan farakasa nabiyu nabo ruskey law lilacmaa hindolkiyan ruskey idasku tukoy hobsaasa fel falama wala lacmaa indoolki marki jeesadi yadaca nabiy nabag wera hu acmaa indoolki an weri faqaala nabiy may kagoray lah bilacmaa indoolki may ngara hal tasmacu antaaga dheegase anidaa aadan dheegase bisalaati salaadilan aadam aw dheegase qaala rajulki may kagoray nacam haa dheege qaala nabiy may goray fa ajiib ajiibe haya cala salaa salaadan koy malka laahaa koy dehemsaay dalki argay koy ajiib sawaama yure adedka muslimon waan cabdullaahi cabdullaahi may la wakiila maylere camr bni kes camar bin kes magashlere walska khilaafe almacrufi lankasayay cabdullaahigaas mise camarkaasoy bibni umi maktumi lankasay almuadini yahi ibn ibnu maktumkaaso almuadini muadinka ah radi allahu taala anhu ye anaho ana camar bin kes ye qaala camar may ka golay ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ina almalaaikata malaaigdo kasiirat lhawaami maya ina almadina de ina almadinata madina kasira lhawaami baalnanoolsheti badan wasibaaci kairat sibaaci dugaagsheti badan waay faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsma kole tasmacu atasmacu dheegase haya koy ala salaat jalaadan koy haya koy ala falaa liban koy dheegase ha dheege fahayalan degdeg koy hawaama yure adiska abu daud bisnaadin sanadiy wuri sanadkaas o asani wamacnaa haya halan macneheedi tacaala koyle waay an cabdillahi melkuri bila camr bni kays almacruf ilankasay bibni umi maktum lankasay almuadini muadinka radialahu taala anhu anahu ana ibni umi maktumiye qaala may kagoolay indhoolaha ya rasuul allah ilah rasuulkiisiyo ina almadinata madina magaalada madin kasirat lhawaami bahalna noolshasi badan hawaam maylera bitajdid lhawaam hawaam waawtashdoshila bitajdid lmim hawaamiwa bitajdid kasirat lhawaami bahalna noolshasi badan wahiya xasharaat lardi ardad walikgarguurdaan wakashaashuhaa bahalna noolsha kalcagrab durkooda kubilaa walafca ebeese waayriha wali lama mide adi wali yani durucsada kubilaa ilaa ebeese ntin dhehayso balnanool balnanoolsdan baryi kolku langindoole kolku balnanoolkasini ganino yala koobsade goof i suur i sheeb i shiid i saasum kolkun wasibaaci kasiirati sibaaci yani dugaabshana eedan badanyi ee kolku masaajidsidasan langindoole dugaab hooblakooyan dhibshela saasa jirte rasuul allah iday katukado isasax faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsa may kagolay tasma tasmac antaada dheegase haya cala salaat haya halumu koy haya koy cala salaati salaadan koy dheegase haya koy bimacnaa halumu oo kala kadhing haluma koy cala lfalaaxi liibaan koy sa dheegase ha dheege kalku dheegase ha fahaya halan markaasi koy tacaala koy markaas masaajidka koy makingalaw cudur makingalal yani waa kas halan koy lewaay cudur malew kalku lankin dhoolki ba cudur lansiyahay lankaamaur abu daud bisnaadin sanadi wuri sanadkaaso asani wamacnaa xaya halan macneheed tacaala koywa koy masaaidka koy hay an abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay salam qaala rasuulka may ka golay wallahi ladi nafsi biyadi kusumatek dhaarday lagad hamamtu may hemiye an amura ini an amuro bixababin gorni an amur fayuxtabada laha goryi gur uma amuro an amuro bisalaati salaat amr fa yuadana laha lisalaati salaati lang adam uma amuro an amuro rajulan amr baya uma rajulkaaso anaas dadka imaamka nagdo uma ukhaalifa anan dib maro ilaa rijaalin dib maro fa uxarigaan gubo aleyh mala rijaal rijaalo korsho kugore buyutan guryaalsho kugub taasa himiya rasuulka mutafakun caleyh xadiiskana mutafak wa وan abi hurayrata radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay salam qala rasulka may golay wallahi ladi nafsi biyadii kasunateg dhaarday lagad hamamtu lagad hamamtu may hemiyey an amura ana inan amro fi xadabin gornyi inan amr gornyiha gura an ero yajarong laha gur fayuxtababa huwa xababki la korni gurufeed uma aamura an amro bisalaati salaadam salaadalanko an amr uma aamura rajulan an amr bisalaati salaad amr fa yuadana lahaa lisalaati salaadalang aadam salaadalang aqimu melanta ay fa yuadana lang aqimu lahaa lisalaati lang aqim uma aamura an amro rajulan rajul amr faya uma rajulka imamang nagad anaasas imamang nagad reed tan hora uma aamura siyalkuwadban uma aamur fa uma aamura ana namro bisalaati salaa biaadani salaa salaada bimoshan amr fa yuadana laha lisalaati salaada lang abim uma aamura an amro rajulan rajul amr fa ya uma rajulka anaasa dadki imaamka nagad uma ukhaalifa an angadaal maro haniyonayo dhalinyar wedloog angadaal marno ilaa rijaalin rijaal angadaal marno rijahay rijaalo misaajinkoen angadaal marno fa uxariga ana gubo reed gubow amar mana dhalinyaradi ilijarti dadka ilijari dabka gorog unta geliy unta goro geliy ero dabakada daaridoogidhan oo lagutugadaan dadka baawaayo fawa xarigana gubo calayhim cala rijaal rijaal lashay korsha gub buyuutahum guryaalsha gub taasa himiyari rasul mutafaqun caleyh taas kolkun yani hadii marbo cadaaba kooyay cadaaba lihim yahay may daliilngata salaatu ljamaaca ini waajibata ah mana fardulceen iyo fardulkifaayo iyo suno suno i culamada si khilaafa fikid markil hadidkan laakin may tusiya ini fardulbaahi fardo kifaayata mana fardo ceen be ta may wala adi wal gube lanki jamaca koolalili cadaab makooya ilaa wal onaya waajibe marki lakutawalalisadabe mis i xaramay marki la samey kol hadii marba cadaab kooya rasuulka lahemi taas may daliilngata ini o yani meer garan riwaaya galmaraay lawla o adfaalo oo awlaadiyer yar dimbing lahay i bilaanto o dimbing lahay ng hadafan waab gumu fadiyari mana mutafakun caleyh hadikana mutafak kolka iniyo jamacadeed muakadangata ya daliilnga salaatu ljamaca muakadata oo lanki heroodon hata wal gube kadaalilay og inmkaaatusiyaasadi وan iبni mascوudin رadi aلlahu taعala anhu qaala may kagol iبn mascوud man sara lanki faragya man ka yalka allah taala ilahi lkulum gadan fi kadin musliman halay yani wa kay falyuxaafid xifdiyo ina salawaat santa salaadoodna min sunan lhuda hanuunki wadiyaalshee kumiday walaw anakum isin sallaytum tukutaan fi buyutikum guryaalkin dhadiya kutukutaan kama sida yusalli hada mutakalif kano gadaal malaaikan en tukada okal fi baytihi bayt mutakalif kano gadaal malaika rushen kutukada okal gurigan kutukutaan la taraktum kutabtaan sunata nabiyikum nabigin dariigidis faylahayse kutabaasaan walaw an taraktum kutabtaan sunata nabiyikum nabigin dariigidis kutabtaan lalalaltum dumaasaan walaw ra- walakad ra-aytuna cabdullahi ibn masud abdullahi hadalka wazir mawquf ah walagad ra'aytuna walagad ra'aytu anfusana naftaaniyay saragni wama yatakalafun gidal maran canha can salaat ljamacati ilaa munaafiqun a gidal mara munaafiqaaso macluum nifaaqi munaafiqnimadisna cad yani macluume walagad kana rajul rajul may hada yutaabi birajul rajul alolakooyaay yuhaada huwa rajulka wal garwadaay bayna arajulayn lama rajul dhasiyol garwadaay hataa yugaama ilaa lg lkaogo fisafisafiatis lagusulumiyo yani wa kay rawa muslim muslim ya wadeturiyey can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala ibn mascuud may kagol man gofal gofki sara faracgiliyahu manka an yalgaa huwa manka ini lakulmo allaha tacaala ilahi lakulm gadan fi gadin bara lakulmo faracgiliyaw bara qiyaamo ini ilahay lakulm nasifado musliman xaala kawnihi musliman xaala kawnihi musliman haal muslimiy rabi shay lakulmo faracgiliyaw falyuxaafid huwa mankaas way ilaaliyoy ala haulaai kuwan ka ilaaliyoy kuwi salawaati shanta salaadood ay haysu makaan ka ilaaliyoy yunaada lagnaadiyo bihina bilsalawaati salaadaadka lankanaadiya meela lankanaadiyaay kooyey kooyeyliley meelasay kaxifdiyey may wali fa in allaha tacaala ilaahey sharacahu ana maynjidooye linabiyikum nabigin lahantis ma injidooye sunan alhuda hanuunki wadiyaalsheeye injidooy wadiyaala hanuun ilaah injidooy wainahuna ina salawaat shanta salaadoodna min sunan lhuda hanuunki wadiyaalsheye kumid ay walaw anakum isin samaytum tukutaan fi buyutikum guryaakin dhahde kutukutan kama sadi yusali hada kan untukuda oo kalkiyalmutakalifu bida almara fi bayti bayt mutakalii mutakalif gurisenkatukda oo kale gurigyaaknkatukutaan la taraktu markaas kutabaasaan sunata nabiyikum sala allahu alayhi wasalam nabigin dariigadiisa kutabaasaan walaw taraktum kutabtaan sunata nabiyikum nabigin wadadiis kutabtaanna wadadii naba kutabtaan wada kale malaasanaalaasum baadiyoobasaan walagad ra'aytunaa walawalahi kadhaar dekasaii dhamaan ra'aytuna ra'aytu anfusana naftaan ay saragni asaabteen ay saragni وama yتkلف gdal maran ysrgni anha an الصaلaati salaada جamacd ku gadaal maran ilaa mنaafiq la gadaal maraw mنaafiqaaso maclum نفaaq mنaafiqnimadisna cadaan atila gadaal maraw saasa sargni وalagad kana rajul rajul may haaday yuta ini lalakooya b birajul rajulka suga lalakooya ahaa yuhada huwa rajulka walhasosiyay yuhada walhadafiyaay yuhada yani وamacnaahu mutakian baynahuma mutamayilan mifilmashi ay garab elakugala mana kalku yani wakila marksa lankan uskude marku lankan uskude taasa lakuda yani yamshi bayna rajulayn la walakad kana rajul rajul mayaade yutayni lalakoya bibi rajul lalakoya usakaraahe oo jilinga xanuunsaga lalakoya yuhata yamshi haliki socdaa lalakoya bayna rajulayn lam rajul asi socdaa hataa yuqaama huwa rajulka intil kusurmiyayo fi saf fi safka dafkiisa kusurmiya taasa hada jarni hataa kidan jiringa tagala qaada misaajid kala shenal garab kala kugala galow kia ka qaadne misaajid shenal lera saabig cabdullahi nosode kolku yani wala fududaysada ma salaat ljamaca may wele yani munaafiqiinta fududaysdaan lan munaafiq he eh, macluum nifaaq eh, ma lang kalma kugadaal mara rasulka samaysaysa sawa muslim muslim ya adis wuriye wafi riwaayatin law limuslim la riwaaya muslim sugnati qaala nabiy naumay kore maya qaala cabdullaahi lay qaala cabdullahi may ka kole ina rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam calamahu rasulka barina unina bari sunan alhuda anuunka wadiyaalsheena bari waina min sunan lhuda anuunka wadiyaalsheenay kumid ahaa asalaata salaadiya kumide fi lmasjid masaajidla kutukado aladi masjidkaaso yuadanu laadamo fi fi lmasjid masaajidla ka aadamo lakutukadiya rasulka sunayaalsay kumide sunadina bari kumide وan abi darda radi alahu taala anhu gal abu dard may gole samictu rasul lah degi sala lahu ala slam gol rasulka halka gola ya degi ma min halaaثatin sid gof majalaan salaasadaas oo fi garyatin tuulo fiisa kusugnaadeen walaa badwin baadi kusugnaadeen laa tugaam lang ogaan fiin fi halaata sadida soy dhadiy o salaatu salaad jamcaa lang ogaan majalaan ilaa gadis dacwada may gaalib nagday caleyh ala alaa sida korsho shaydan kuqaalib nagdi facalaykum laazima biljamacati laazima maywali fainama yakulu dhibu waraabaga may amey min alganam yeringheshi halku ahaadi halkaas yarkatano gaarjoogdude taasa ame awa abu daud xadidka wuriye biisnaadin xasanin may baliya yani abu darda radia allahu tacaala canhu qaala abu darda may kagoolay samictu rasuul allahi dhegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goola dhegi ma min halatatin halatatun sidma jaraminta zaaidua ma min alaaatin alaatatan sidgoof ma jiraan alaatadaas oo fi garyatin duulo fiisha kasugnaadeen walaa badwin wafi badwin baadi fiisha kasugnaadeen ma jiraan oo laa tuqaamu lang ogaane fihim fi alaatati asalaatu salaad lang ogaan ma jiraan ilaa hadii jaramakadis dacwada may kugaalib nagday ay tartaydara may kurooyey kugaalib nagday caleyh ala alaatati salaatadaas may kurooyey ashaydaan shaydaan kugaalib nagday kurooy a feed aysin kugaalib nagne yani shaydaan fa calaykum laazima biljamaacati jamaacad laazima may welay shire hoob kile hoobka tukuto shaydaanki salaadi koofesaadiye laakin jamaacada faylew waa ko yani wadiib linsaani ashaydaan fa inamaa yaakulu zibu waraabo may aamey min alganami irin haal kumidaye algaasiyata tan gaar joogdada ho ashaatata albacidata fiido oo dheero can lganami kudheer almunfaridata anha irinka goona ku taasadaode mana kalku yani wadiib shaydan wadiib linsaanina ashaydaan bin aadin waraabi shaynusun shaydaan kalkan lankan go kutu tukada salaada kufesaadiy usul mana kalkan yani go ay kiyalnayr baynama yaakulu dibu waraabigi may amey min alganami irin heshay halkaas yatatano bacidade tanfog tanfogo albacidata ashaat albacida can alganam irinka tanku dheer go joogdade gaar joogdade taasa ame rawama yura adska abu daud bisnaadin sanad yakuri sanadkaas saxsan baw lxasi cala cudur istimaac